bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الnaظm raximh اllah tacaalى wاlbagawi id qasma اlmaصاabxa إlى الصxaafi wاlxisaani jaanixa ana alxisaana maa rawowhu fi الsunan rudda calayhi id biha gayru اlxasan waxaan soo haynay alfiyat اlciraaqi ama altabsiratu waاtadkira nadmiga lagu magacaabay waxaan ku dhex jirnay mabaaxiftii xasanka gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay min madaani اlxasan xasanka meelaha loo aaneeyo ama lagu maleeyo wuxuu soo sheegay meelahaas inay ka mid tahay kitaabka alimaamu abu daawuud uu leeyahay sunan abi daawuud inuu yahay asal ama madina meel lagu maleeyo ama loo aaneeyo xadiidka xasanka uu ku badan yahay ayb abu daawuud buu marka ka soo baxay iyo masaa'il yar oo markaa istidraad ahaan oo u daba keenay ka daba keenay waxa uu yidhi marka wاlbagawi id qasma almasaabixa wاlbagawiyu alimaamu اlbagawiyu waa alxuseyn bnu mascuud abu muxamed albagawiyu nisbatan ilaa bakshuur bakshuur magaalo la dhaho ayaa nisbadiisu ay tahay waa nisbatun calaa gayri اlqiyaas waaye bakshuuriyun in la dhahay ahaa lahayd lama dhihin bagawiyun waay marka waana sheekha kutubaha faraha badan iskale oo tafsiirka macaalimu tanziilka iskale atahdiib fii fiqhi shaafici iskale kitaabad weyn oo maraajicda ka mida madhabka sharxu sunna iskale lilbaqawi sharxu sunnaha oo isagana kitaabka weyn ee dhowr iyo tobanka mujallad gaarayo ee axaadiid iyo fiqhiga lagala baxayana uu ku dhigo kutubaha faraha badan buu leeyahay marka ayb wاlbagawiyu bagawi id waqti qasama uu qeybqeybiyey almasaabixa kitaabkiisa almasaabix la yihaah ila asixaaxi uu u qeybiyey sixaax iyo walxisaani uu u qeybiyey xasan xadiid xasan ah jaanixan xaal uu u iilanayo isagoo u iilanayo ana alxisaana ilaa ana alxisaana axaadiidta xasanka ah maa waaye rawowhu ay wariyeen fi sunani muxadisiintu ay wariyeen ama asxaabu sunan fi sunani ay ku wariyeen sunanka abu daa-uud iyo tirmidiga iyo nasaa-iga wax lagu wariyey rudda sidaa marka uu u qeybiyey rudda waa la radiyey calayhi korkiisa maxaa lagu radiyey id cille ee bihaa ay fiihaa sunanka dhexdooda xasan ayaa ku sugan xasan waxaan ahayn baa ku jiro saasaa lagu radiyey buu leeyahay labadan bayd wuxuu leeya wuxuu ka hadlayaa isqilaax uu leeyahay baqawi kitaabkiisa almasaabiix isqilaaxaasuna waxa uu yahay wixii bukhaari iyo muslim ay wariyaan saxiix u dhahaa wixii ku jiro abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i iyo ay wariyaanna xasanun ayuu dhahaa marka waa isqilaax isaga uu leeyahay sunanka wuxuu lagu wariyana waa xasan saxiixa wuxuu lagu wariyana waa saxiix inuu yidhaahdo meeshaas marka waa lagu radiyey sababta markaa loogu radiyeyna waxay ahayd id bihaa kayru lxasan waayo waxaa ku dhex jiro sunanka axaadiid aan xasan ahayn kuwa saxiixa ku jiro kuwa daciif aha ku jiro bal kuwa mawduuc aha qaarkood ku jiro marka haddii ay sidaas tahay in la yidhahdo marka xasan waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu ahlu sunan tacriifka noocaas in la siiyo alxasanu maa rawaahu asxaabu sunani fii kutubihim in la dhaho qusuur ayaa ku jiro yacni aan ma ogaanaynin wlbaqawiyu baqawi id waqti qasama uu qeybiye almasaabixa masaabixa yani ay fii kitaabihi almasaabix kitaabka marka uu baqawi leeyahay almasaabixa la yidhaahdaa halkaas marka khudbat lkitaab ayuu ku qeybiyey waxaana isaga kutubta raacsan ee lagaga sii shaqeeyey waxaa ka mid a ah mishkaat lmasaabixa tibrizi tibriizi uu leeyahay culumo badan oo hunuud-ana aada bay u sharxeen damishkaadkana waa aaday u sharxeen masaabiixa waa la sharxay rag waaweynoo horena way sharxeenoo tiibi iyo tuuri bishti iyo meelaha qaarkood marka loogama maarmo in iyaga shuruuxdaas iyo wax laga soo qaato masaabixa ayuu ku qaybiyey ayuu u qaybiyey ila sixaaxi buu u qeybiy id waqti qasama uu qaybiyey almasaabixa masaabiixa ila sixaaxi iyo walxisaani uu u qeybiyey jaanixan isagoo u iilanayo o u leexanayo ana alxisaana axaadiidta xasanka ah maa inuu yahay rawowhu ay wariyeen fi sunani asxaabu sunan waxay sunanka ku wariyeen in xasan la dhahayo rudda <clears throat> sidaa markuu u qeybiyey rudda waa la radiyey calayhi isaga korkiisa waa lagu radiyey id cille e maxaa loogu radiyey id cille e bihaa ay fiihaa dhexdeeda sunanka dhe fi sunani sunan dhexdooda hayrulxasani xasan heyrkiis baaba ku jiro laakiin ereygaasi waa biistilaax u gaar ah waaye baqawi hadda waa xasan u gaar ah mana laga aqbalin kaana abuu daawuuda aqwى maa wajad yarwiihi wadaciifa xaysu laa yajid kaana abu daawuuda aqwى ma wujid yarwiihi wadaciifa xayثu laa yajid fi lbaabi غayrahu fadaka cindah min ra'yin aqwى qalahu bnu mandah wuxuu yidhi kaana abu daawuuda abu daawuud wuxuu ahaa yarwiihi inuu werinayo aqwaa maa shaykan ugu xoog badan wujida la helayo baabkaas baabkaas wixii la helaayo waxa ugu xooga badan ayuu ahaa abu daawuud inuu werinaayo iyo wadaciifa daciifkau werinayaa xaysu meel ayuu werinayaa daciifka laa yajid aan la helaynin wax kale ay laa yajid siwaahu ama laa yajid ilqawiya xadiidkii qawiga ahaa haddaan la helaynin daciifkau werinaa yani abu daawuud manhajkiisa wuxuu yahay waxa ugu xoog badan baabka ee xadiid ah inuu wariyo haddii uu waayana daciifkau isaga qoraa baabka uu werinayo daciif marka in la wariyo maxaa macnoho ku jira macnaa aada u weynaa ku jiro awalan daciifka marka bisanadihi lagu wariyo waa la ogaanaa horta inuu inuu daciif yahay meesha u qalmaa la dhigaa laba haddana daciifka iyo ra'yiga yaa xoog badan cinda abi daawuud iyo imaam axmed iyo xadiidka daciifka iyo ra'yiga mujaradka ah daciif xadiidka daciifka agtooda xoog badnaa ayb waxaa kaloo meesha ku jira daciifka laftiisa haddaan la qorin sidee loo ogaanaa in dariiq kale uu ku yimid si loo jamciyo xasanun ligayrihi uu tago ilaa xasanun ligayrihi waa daciif isku tegay waay marka daciifkan haddaan ba la qorin see loo ogaanaa marka taas mararka qaarna xadiidka isagoo daciif ah ayaa calayhi alcamalu camalkii culimada isaga ayuu ku taagnaanaa marka maadaama calayhi alcamalu uu yahay macnaheedu marka maahan mar kastoo xadiid daciifa la arkaba in laga ordo ma aha ama mar walbo xadiid daciifa la arkaba in la yidhaha bis camal ma ahan kan tirmidiga waxaan ku soo marnay markaan akrinaynay wax badan oo intuu baabka keeno xadiid weriyo uu leeyahay xadiidkan waa daciif haddana wuxuu ku daraa waalcamalu calayhi cinda caamati ahli lcilmi ahlucilmiga caamkooda kanay ku camal faleen yani marka camalu lmuslimiin waa aada u xoog leeyahay marka daciifkii marka in horta la qoro macnayowgaas ayaa ka dambeeyo kaana abu daawuuda abu daawuud wuxuu ahaa yarwi inuu warinaayo aqwaa maa aqwaa maa shaykan ugu xoog badan wujida la helo yarwiihi waa warinaaye wadaciifana waa warinaaye xaysu meel laa yajid uunan helin wax xoog badan filbaabi baabka dhexdiisa uunan ka helaynin hayrahu yani hayra daciifi fadaaka kaagaasi cindahu abuu daawuud agtiisa aqwaa waa ka xoog badan yahay min ra'yin daciifkaas abuu daawuud agtiisa aqwaa waa ka xoog badan yahay min ra'yin ra'yi ra'yi mujarada ah, asaga ka xoog badan oo ka fiican qaalahu ibnu mandah ibnu mandah ayaa sidaas yidhi oo sheegay macnaha labadaa beydna marka abuu daawuud kitaabkiisa ayuu ku tacalluqay warkana waxa uu yahay abu daawuud inkastoo xasan uu wariyo mararka qaar buu daciif wariyaa goormuu daciifka wariyaa marka uu waayo baabka waxaan isaga ahayn markuu ka waayo ilaa daciifkaas maahane daciifkii waa warinayaa sababtoo ah abu daawuud agtiisa daciifka iyo ra'yiga daciifka xoog badan wanasa i yukriju man lam yujmicuu calayhi tarka madhabu lmutasicu waannasaa-iyu alimaamu annasaa-i yukhriju waa soo bixinayaa man ayuu usoo saarayaa lam yujmicuu aynan ku ijmaacin calayhi korkiisa tarkan min jihati tarkin aynan ugu ijmaacin kaynan ku ijmaacin culamada muxadisiinta inay ka tagaan midkaysan ku ijmaacin waa ka soo bixinaa alimaamu الnasaa'i madhabun huwa isagu madhabun madhab waa madhabka oo muttasicun waasaca yani wuxuu ka wadaa alimaamu الnasaa'i markay ruwaadda isku waafaqaan calaa tarki haada raawi markay isku waafaqaan ayuu ka tegaa amaa haddaynan isku waafaqinoo midna ou sugo ou yacnii uu qaato midna ounan qaa ou ka tago laba midna waa ka tegay midna waa qaatay ninkan raawigan alimaamu nasaa-i ma ka tegaya ninkaa uu qaadana waa kasoo saaray markay laakiin labadoodu ka wada tagaan bis waay marka haday labadoodii ka tagaan wuu ka tegaa isaga ayb marka shardu nasaa-i ayuu marka sidaas uu ku sheegaa maxaa laga wadaa marka man lam yujmicuuda marka man lam yujmicuuh maxay ka wadaan culamaa uljarxi waatacdiil waa dabaqaad culamaa uljarxi watacdiil dabaqaad dabaqo kastaana waxay ka kooban tahay mutacanid iyo muctadil mid ad iyo mid muctadil oo dhexdhexaad ayay ka koobnaan mathalan shucba iyo sufyaanu thawri waa dabaqo ruwaadday ka hadlaan waxay yidhahdaan sufyaan waa muctadil shucbana waa mutashadid yaxya bnu saciidin alqaطaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi waa dabaqo isku iyaguna waxay ka hadlaan rijaashi labadooda yaxya alqaطaan waa mutacamid waa mutashadid cabdiraxmaan ibnu mahdina waa muctadil waxaad u timaadaa abu xaatim alraazi iyo abu zurcat alraazi abu xaatim iyo abu zurca waa dabaqo abu xaatim waa mutashadid ku ad adag yahay jarxiga tacdiil abu zurcana waa muctadil alimaam الnasaa-i marka wuxuu sameynaa haddii raawida abu zurca iyo abu xaatim ay ka tagaan waa ka tegaan haddii maalan abu abu zurca uu qaato oo uu markaa yacni uunan ka tegin bal tarakahu eh, abu xaatim abu xaatimse uu ka tegay muxuu sameynaa waa soo waa ka soo saara waa ka warinaa haddii yacni haddaynan ka wada tegin labadooda waa ka soo saara haddii labadooda mid ou ka taga midna ka tegin weliba kan muctadilka ounan ka tegin wou qaadanaa waa soo saaraa haddii midka muctadilka ka tago midka mutacanidkaa uunan ka tegin ka waran inuu qaato min baabi owlaa waay warka labadooda kii ad adkaayba hadduu maanta ou ninkan soo dhaweynayo waa la qaadanaa taas sida keliya oo uga tegaayo waa maxay markay labadooduba ka tagaan waxaan la dhahayo yukhriju man lam yujmicuu waawgaas wuxuu u laabanaya dabaqaadka dabaqad kastaa waa fiirinaa sasaas u yeelaa mararka qaar wuxuu sameeyaa labadoodaba qof aynan ka tegin laakiin uu ka tegay maalan cali bnu lmadiini oo kale waxaa laga yaabaa inuu cali bnu madini tiisa ou qaato cabdiraxmaan iyo yaxya bnu saciidin alqataan matalan ma aynan ka tegin cali bnu lmadiini aa ka tegay cali bnu lmadiini buu ku raaca uu ka tegaa ma soo saarayo xadiiskiisa ama cagsi waayo labadoodii baa ka tageen cali bnu lmadiini baan ka tegin oo qaatay wou soo qaadaa aad buu cali bnu lmadiini uga u tixgeli jiray alimaamu الnasaa-i waanu kusoo marnay mujtabaha waa kii yidhi marka wakaأnahu khuliqa lilxadiid cali bnu lmadini waxaad moodeysaa buu yidhi in xadiidkaba loo abuuray marka madhabka saas oo ay tahay macnaha madhab madhabun mutasic marka uu leeyahay mutasicnimada tasaahul ma aha bal shardiga nasaa-i waa ka xoog badan yahay shuruudda abu daawuud iyo tirmidi iyo waa ka xoog badan yahay bal qaarkood waxay yidhahdaan muslim iyouba ka xoog badan yihi qaara dhahay waayahay waman calayha atlaqa asaxiixa faqad ataa tasaahulan sariixa waman qofkii adlaqa ku idlaaqay calayha cala asunani kutubtan sunanka qofkii ku idlaaqay asaxiixa saxiix qofkii ku idlaaqay faqad ataa wuxuu la yimid tasaahulan tasaahul tasaahulka oo sariixan cad kutubtan kutub sunan alarbaca qofkii ku sheegay saxiix tasaahul sariix ay leeyihin waxaa ka mid a xaakim iyo raggaasaa ka mid a ayb oo kutubaha qaar bay marka waxay leeyihiin tirmidi oo kale aljaamicu saxiix ay leeyihin aljaamicu saxiix marka kutub sunankan qofkii ku idlaaqay oo ku sheegay saxiix qofkii ku sheegay faqad ataa tasaahulan sariixan buu la yimid tasaahul sariix ah oo cad wa duunahaa fii rutbati maa jucila cala almasaaniidi fayudca aljafala ka musnadi طayaalisi wa axmada wacadduhu lidaarimiyi intuqida labadan baydna wuxuu sheegayaa kutubtii sunan saxiixayn ka soo baxay sunan ou ka baxay kutub hadda aadaan wuxuu yidhi waduunahaa waduuna sunani sunanka waxaa ka hooseeyo fii rutbatin darajo dhexdeeda maa ayaa ka hooseeya jucila lagala yeelay cala almasaaniidi masaaniidda korkooda la yeelay fa yudcaa waa loo yeerayaa aljafala dacwo caam ah yeeritaan caam a ah baa loogu yeeraa aljafala marka waxaa la yidhaahdaa carabtu marka ay cunto samayso oo ay dadka dhan u wacdo cuntada marka cunto aan dad gooni aan ah loo loo wicin oo laga dhigay marka cunto caam ah laga dhigay marka muxuu ka wadaa fayudca ljafala meeshaan musnad musnidka markuu alifayo kitaab musnad ah saxaabigu baab ka dhiganaya saxaabigaas axaadiidtiisa dhanow meesha soo gelinayo axaadiidta saxaabiga uu weriya halkaasaa lagu aruurinayaa iyadoo aan waxba la kala soocaynin sida qofku markuu cunto sameeyaba uu dadkao dhan ugu yeerayo isoon cidna kala soocin saas oo kale halkanna axaadiidka laguma kala soocayo waa macnaha fa yujcal jafala musnad marka maxaa la yidhaha kutubta markaan ka hadlayno kutub lmasaaniid maxaa la yidhaha kutubta xadiidka qaabab kala duwana loo qoraa kitaabka mar haddii la yidhaha musnad marka la yidhaha wuxuu ku socdaa dariiqada saxaabada saxaabadii buu markaa saxaabi saxaabi buu u baadaynaa saxaabigaas wixii uu ka haayo ayuu meesha ku qora markuu ka baxana mid kaleu tegaa mararka qaarna way kala hormariyaanoo waxay u kala hormariyaan cashar almubashariin oo kale ay hormarinayaan abukhulafaa raashidiin bay hormarinayaan saa'ir alcasharay ku xijinayaan badriyiintay ku xijinayaan wahaa kuwana waxay yeelayaan sidaas ma samaynayaane waxay samaynayaan xuruufulhijaa-iyay ku soconayaan hamsaday ka bilaabayaan ilaa ya-day geynayaan ya-da ka bacdina waxay aadayaan kunyooyinka kadibna wixii ibni ku shuhroobay ayay aadayaan kadibna marka waxaa u dambeynaya ay aadayaan kuwa mubhamka ah oo mubhamka see noqonayaan can rajulin min asaxaaba wuxuu ah maalan oo maalan wuxuu leeyahay rajulun min asaxaaba u baabka dhigaa wixii marka can rajulin min asaxaaba can rajulin min asaxaaba ku yimid oo dhan ayuu meeshaas gelina isaga marka musnadka kitaabka musnadka ah fiqhina kuugu qori maayo axaadiid maalan axaadiidta abu hurayra oo kale dabadou ka maraa waa soo kulli meesha wada gelina waxaa laga yaabaa marka mid ku saabsan jihaad inuu hormariyo mid ku saabsan salaada inuu gadaal geeyo tartiib uun marka wixii xadiid oo saxaabiga uu leeyahay halkaasuu dhigaa kuwaas maxaa la yidhaahdaa kutubu lmasaaniida kutubu sunan ayagu waxaa la yidhaha kutubta tartiibta u qoran fiqhiga dahaaradii ka bilaabayaan salaadii soonkii zakada ama ilaa dalika kutub ljawaamic aljawaamic kutubta la yihaaha aljawaamic waa jamcu jaamic waay jaamic jamciisu kutub uljawaamic ayagu waxay qorayaan marka fanni kasta aa ku jira ma ahan sida fiqiga oo kale maalan kitaabka bukhaari oo kale waa aljaamic lmusnad aa leeyahay caqiida waa ku taallaa oo waxuu qoray kitaabu limaan kitaabu lqadar kitaabu tawxiid wuxuu kaloo qoray kitaabu istikaabat almurtadiin oo uu dhexgeliyey khawaarijtii iyo axaadiistoodii halkaa uu dhexgeliyey waxyaaba caqiidadii marka meelo badan uu ka qoray tafsiir waa leeyahay oo bukhaari kitaabu tafsiir uu leeyahay siiro waa leeyahay oo maqaazi kitaabulmaqaazi waa qabaa adab waa leeyahay oo kitaabul adab ayaa ku jira kutubta wax walba marka qorayso zuhdiyaadkii waa leeyahay waa jaamica dhaakaas walidaalika kutubtan sitada ah jaamic waxaa aada loo dhihi karaa kitaabka bukhaari iyo kitaabka tirmidi tirmidigu waa jaamic tafsiir uu leeyahay jihaad uu leeyahay maqaazi buu leeyahay caqiida waa leeyahay waa jaamica la dhihi karaa muslimka jaamic waa iska yahay laakiin tafsiirka waa ku yaryahay kitaabu tafsiirka muslim wax aada u yar qayb tafsiirkuna de waa qeyb weyn jaamicna marka kutubta u qoran sidaas kutub waxaa la yidhaha ajzaa ajzaa haddaad maqasho iyadana waxaa laga wadaa kutubulajzaa mas'ale ayaa laga aruuriyey bis hal mas'alo masalan bukhaari oo kale alqiraa'atu khalfa alimaam xadiidteeda soo aruuriyey kitaab uu ka dhigay kitaabkaas maxaa lagu magacaabaa juz-u lqira'a layihaha juz-u lqiraa'ati khalfa alimaam ama juz-u xadiidi fulaan waa hebel xadiidkiisa haddii meel lagu aruuriyo juz waa iska noqona kutub kale waxaa la yidhaha kutub alarbaciinaat waa afartan xadiid oo la aruurinayo wahaakadaa kutubuhu marka way badan yihiin anwaac badan yihiin xidada oo sadiiq khan kitaabkiisa alxida wuu uga hadlaa sidoo kale almustadrafkana waa uga hadlaa kataaniga marka muqadamada oo lafteeda muqadamada tuxfaha tuxfatulaxwadiga muqadamadiisu wuu kaga sheekeeyaa kitaabada iyo qaabkooda anwaacdooda marka wuxuu yidhi waduunaha waduuna sunani sunankaa aan soo haynay waxaa ka hooseeyo fii rutbatin xagga darajada dhexdeeda maa kii jucila laga yeelay la yeelay cala almasaaniidi masaaniidda korkooda la yeelay fa yudcaa waa loo yeerayaa axaadiidta masaaniidda dhexdeeda aljafala yeeritaan caam xadiidtii waa loo wacayaa si guud ma la kala saarsaaraayo saxaabigan xadiidkiisa jug unbaa meesha lagu seenaya waa la kala saarsaaraya wadalika ka musnadi طayaalisiyi abu daawuudi طayaalisi musnadkiisoo kale waaye wa axmeda iyo musnadka axmed musnadka axmedaana ugu weyn masaaniidda ayb xadiid aada u badan buu ku qoray wax badanna waa laga faaiiday waa laga faa'iidaya ayb wiilkiisa cabdullaahi baana ka warinaayo ziyaadaad baana jiro oo wiilkiisa uu ziyaadiyey ziyaadaad cabdillaahi iyo ziyaadaad abibakr alqatiici ayaa jiraan ayaa jiraan ayb waxaa aada u difaacay musnadku marka mawduucaad ma ku jiraan mase kuma jiraan ibnu xajar kitaab wuxuu qoray alqowl lmusadad fi dabi cani lmusnad ka musnadi tayaalisayi wa axmeda oo kale ayaalisina waa abu daawuud aayaalisi ah isagana musnad madbuuca buu leeyahay wacadduhu ibnu salaax tirintiisa musnadkii yani uu ku tiriyey lidaarimiyi daarimi oo u tiriyey musnadkii daarimi inuu u tiriyey oo kitaabkiisa uu musnad ku sheegay untuqida waa la naqdiyey waa la naqdiyey yani ibnu salaax masaaniidda wuxuu ku tiriyey daarimi oo wuxuu yidhi musnadu daarimi daarimina marka waa lawaa arrintaa waa la naqdiyey maxaa loo naqdiyey musnadka daarimi saxaabi saxaabi um uma dhigna baabbaab u dhigan yahay baabbaab ayuu u dhigan yahay marka musnadnimo wuxuu uga haboon yahay sunan in la yidhaha sunanu daarimi in la dhaho sunanu daarimi in la yidhahdo wاlxukmu lilisnaadi bsixati w bilxusni duuna alxukmi lilmatni ra'w waqbalhu in aطlaqahu man yuctamad walam yucaqibhu bidacfin yuntaqad wاlxukmu xugun lilisnaadi isnaad loo xukumo bisixati sixa loogu xukumo ow amase bilxusni xasan xusni loogu xukumo duuna alxukmi way ka hooseysaa xugun lilmatni loo xukumay inay ka hooseyso ayay ra-ow ay arkeen culimada xadiidka yani haddii lagu yidhaha isnaaduhu saxiixun ma waxay la mid tahay xadiidu saxiixun iyadoo lagu yidhi maya isnaadka haddii loo xukumo sixo ama xasannimo isnaaduhu xasan isnaaduhu saxiixun haddii sidaa isnaadka loo xukumo macnaheedu maahan in xadiidka loo xukumay sidaas marka eh, matniga in loo xukumay ma aha marka in matniga loo xukumay waa ka hooseysaa oo waxaa dhici karta xadiidka sanadkiisu inuu saxiix yahay matnigu ay cilla haysato cillo ay haysato ama mukhaalafo shuduud ama waxyaabo kale ayb marar badan marka kutubta takhriijka ayaa lagu arkaa ayagoo dhahaya marka isnaaduhu saxiixun marka isnaaduhu saxiixun wuxuu ka hadlay waa un isnaadka waa un isnaadka ee kama hadlin matniga matniga kama hadlin marka matniga leanna matniga wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo cillo iyo shuduud iyo inuu ka nabadgalay waxyaalaha in laga fiiriyo mukhaalafaadkaas walxukmu xukun lilisnaadi isnaad loo xukumo bisixati loo loogu xukumo aw bilxusni ama xusni loogu xukumo xasannimo duuna alxukmi xukunkii way ka hoosaysaa lilmatni loo xukumayo waa ka hooseysaa ro-ow sidaasay arkeen waqbalhu aqbal in aطlaqa hadduu iطlaaqahu sixadii ama xusnigii ou iطlaaqo man axad yuctamadu la cuskanaayo axad la cuskado hadduu sixo ilaaqo aqbal walam yucaqibhu ounana tacqiibinin axad kale bidacfin dacfi aanu ku tacqiibinin dacfiga oo yuntaqadu la naqdiyo man wuxuu ku leeyahay xadiidkii waxaad ku aragtay isnaaduhu saxiix baa layidha markaas amaba yani imaam ayaa wuxuu iطlaaqay oo wuxuu yihi hada xadiidun saxiix haddii marka uu yahay imaam weyn haddii uu iطlaaqo sixada ama xusni hada xadiidun xasan ayuu ilaaqay aqbal buu ku yiri hadii uu yani haddii uu ilaaqo sixada iyo xusniga man yuctamad axad la ictimaadayo aanna la tacqiibinin haddii la tacqiibiyey dabcan waa in la feeriye markaas aanna la tacqiibiyo dacfi marka naqdiyana aan lagu tacqiibinin meeshaa marka isnaadu saxiixun wuxuu ku yidhi matnigaa saxiixa ma aha waxaa la mida hada hada hada alxadiidu asaxu shayin warada fi lbaab maahan tasxiix ma aha wixii soo arooray markii la fiiriya kana ugu roona laga wadaa ee asagu inuu saxiix yahay macnuhu ma aha taasna in la ogaado haddii laakiin uu idlaaqo uu yidhaha hada xadiidun saxiixun qofkuna uu yahay qof muctamad ah la cuskado waa la aqbalaa haddaan la tacqiibinin wاstushkila اlxusnu maca الصxati fii matnin fain lafda yurid faqul sifi bihi daciifa ow yurid maa yakhtalif sanaduhu fakayfa in fardun wusif halkaa waxuu kaga leeyahay xasanun saxiixi marka la dhahayo wastushkila ishkaal ayaa laga muujiyey alxusnu xusni maca sixati lala qabo xadiid in la jamciyo xusni iyo sixa oo la yidhaha xasanun saxiixun leanna xasanna waxaan usoo sheegnay wuxuu lahaa tacriif iyo shuruud saxiixuna waa shuruud ibuu lahaa labadooduna way kala duwanaayeen hal xadiid see labada loo siinaa marka xasanun saxiixun see loo siinaa wastushkila waa la istishkaalsaday alxusnu xusni maca sixati lala qabo sixana ay la jirto fii matnin matni yacni shanigiina ku saabsan laga yidhaahdo fa in lafdan yurid xusniga ayaa hadda marka tan ay u taallaa fa in yurid haddii uu rabo lafdan lafdi haddii uu ka wado lafdan marka mxuu maxaa baxaayo isdilaax haddii xasankii isdilaaxi ahaa haddaan la rabin ee waxaa la rabaa ay tahay min jihati lafdi maxaa laga wadaa marka in la yidhaaha haadaa xadiidun xasan manaa cibaaradiisa aada u wanaagsan waa cibaaro qurxoon yahay taas hadda maahan ahan maogtahay isilaaxi ma aha isilaaxi ma aha haddaan marka isilaaxa la rabin ee lafdiga un la rabo oo sidaa ay tahay oo la yidhaah marka eh, xasanun waxaa loo jeedaa biictibaari lafdihi waa lafdigiisa eh, wana quruxda ku jirta iyo sida loo jeclaysanayo xusniga saasaa laga wadaa haddii la yidhaaha faqul dheh sif ku sifeey bihi isaga addaciifa daciifkana ku sifay lanna xadiid daciifa oo waxaa jira cibaaraadkiisu macaan yihiin aa jiri marka haddii sidaa tahay marka daciifkuba xasan waa la dhahaa marka sif bihi daciifa haddii marka xasan xasanku istilaax maahane waa waa lafdi waxaana loo jeedaa lafdigiisaa macaan ee xadiid daciifaba lafdigiisu lafdigiisa waa macaanaan karaa isaguna marka xasan aan dhahnahay marka ow amase yurid wuxuu doonayaa maa kii yakhtalifu sanaduhu sanadkiisu uu iskhilaafayo isqilaaxuu rabaa wuxuuna doonayaa maa yakhtalifu sanaduhu sanadkiisu wuxuu iskhilaafayo yani xadiid laba sanad ku yimid ayuu xasanun saxiixun dhahaa fa kayfa yani sidaasna waa mida moogtahay oo ow yurid maa yakhtalif sanaduhu xasanun saxiixun markau dhahaayo wuxuu u jeedaa kii hore wuxuu ahaa xasanun saxiixun buu yidhi xasanka wuxuu ka wadaa cibaaradaa iska macaan waxaa lagu bushiyey daciifka baa noqon karaa oo tacbiirkaas waa yeelan kara haddana wuxuu yidhi maya xasanun saxiixun isnaadkiisa kala duwanoo xadiidka ayaa laba isnaad ku yimid midna waa saxiix midna waa xasan marka waxaa laga wadaa marka saxiixun bictibaari sanadin wa xasanun bictibaari aakhara bictibaari sanadin aakhara waa si kaloo loo tawjiihiye iyadana xasanun saxiixun ishkaalaa lagu keenay marka taas oo waxaa la yidhi fa kayfa sideeba xaalku noqonaa in fardun xadiid fardi ah in xadiidun fardun in fardun ay xadiidun xadiid xadiidka oo fardun keli ah ah wasifa haddii lagu sifeeyey xasanun saxiix xadiid hal dariiq ku yimid baa xasanun saxiixun lagu sifeeyey aw marka labada ow yuri ow yurid maa yakhtalif ow yurid maa yakhtalif wax iskhilaafayo laba dariiq iyo ku imaanayo haddaad leedahay ee waxaaba lahaaya isagoo hal dariiq ku yimid xadiid hal dariiq ku yimid haddana xasanun saxiixun la yidhi taasna saad uga jawaabayo mayla socotaan wliabilfatxi fi liqtiraaxi ana infiraada alxusni du isdilaaxi wain yakun saxa falaysa yaltabis kulu saxiixin xasanu laa yancakis wliabifatxi abilfatxi alqushayri waa ibnu daqiiq ilciid waxaa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraaxa musalaxa uu ka qoray ana infiraada alxusni xusniga keli ahaantiisa bisilaaxin isilaax ka u yani xasanun marka la yidhaha bis oo aynan la soconin wax kale ounan la soconin istilaax gaar ah waay kaas waana ka soo kasoo sheekaynoo tirmidi isaga xasanun bis markuu yihaha xasanun ligayriga buu ka wadaa dabcan wa in yakun haddii uu ahaado saxa inuu ansaxay marka haddii marka xasankii lagu daro marka saxiix wa in yakun haddii uu ahaado xasankii saxa inuu ansaxay xasankii waa saxiix noqday falaysa ma ahani buu yidhi yaltabis mid dheeh gelayo sababta waa maxay kullu saxiixin saxiix kastaa xasanun waayo laa yancakisu mana cagsoomaayo wuxuu leeyahay xasankii haddii uu saxiix uu noqdo saxiix loogu daro macnuhu marka waxa ay tahay xadiidka saxiixa ah waaba xasan xadiidka saxiixa ah xasan wa ziyaada xasanun wa ziyaadatun laakiin xadiidka xasanka ah saxiix ma noqonaya isaga daran laa yancakis marka saasuu ka wadaa khulaasada marka wuxuu ka wataa haddii hal sanad oo ku imaado u fiirsado hal hal dariiq xadiidkan hal dariiq ku yimid markaasaa la yidhi haadaa xadiidun xasanun saxiixun labadiibaa baa laysugu daray see xasan iyo saxiix layskugu daray lababa mid waa la dhihi karaa xadiidka sidiisaba xasanun saxiixun ah waa xadiidka saxiixa ah kaas xasanun saxiixun waxay u dhigantaa ay saxiixunay u dhigantaa waa saxiix xadiidku markuu saxiix noqdana xasankii waa soo dhaafayba soomaa derajadii xasanka waa soo dhaafay leanna maxaa lagu kala saari jiray xasan iyo saxiix dabdiga soomaa maa rajulkani marka oo raawiga saxiixa ah dabdigiisu waa taamaan dhahno dabdiga taamka a ah waaba soo dhaafay khafiifnimo soomaa xasanna waan waa waan waa noqday bal waaba soo dhaafayba waa saxiixun uu yimid marka sidaas marka darteed cibaarada xasanun saxiixun marka la dhahayo waxaa laga wadaa xasanun bal saxiixuna u qarsoon xasanun waxaa la qadaraa xasanun bal saxiixun marka maxayna ku dhacee xadiidka saxiixa si marka wuxuu u wadaa haddii hal dariiq uu xadiidkan ku yimaado dariiqaasina uu tirmidi uu yidhaa hada xadiidun xasanun saxiixun waaba saxiix uu leeyahay annaga shuruudeenna marka la fiiriyo waa kii saxiixa ah shuruudda saxiixa qaadanaya ee xasan muxuu kala soo doonay wuxuu kala soo doonay inuu ku yidhaahdo xadiidkan xasan waaba dhaafay oo saxiix uu gaaray inuu ku dhaho hada xadiidun xasanun waayo bal iskaba dhaafay saxiixunba waay si kalena waa loo dhihi karaayo waxay tahay hadduu hal dariiq ku yimaado xasanun saxiixun marka la dhahaayo raawi sanadka ku jiraa laysku khilaafsan yahay oo ninkan imaamka ah ee xukunka saari rabo wuxuu isleeyahay talow raawigaani dabdigiisu tamaam ma gaarin mase ma gaarin tamaam iyo taradud maadaama uu ku taradudayo buu marka wuxuu leeyahay xasan u saxiix markaasna waxay noqonaya xasanun ow saxiixun xadiidkan waa xasan ama waa saxiix marka derajada hoo kore derajada kore qofka haysto midda hoose waa koobsaday soo maa laakiin darajada hoose ninka haysto midda kore ma haysan karo waa intaas haddii maalan qof imtixaan inta laga qaado toddobaatan uu keenay waa la dhihi karaa ninkii hebel ahaa lixdan uu keenay iyo ka badanba toddobaatan laakiin nin lixdan keenay toddobaatan uu keenay ma la dhihi karaa maya leanna lixdan waa darajatu dunya xasanku marka waa daraja dunya saxiixuna waa daraja culya marka ninkii koobay darajat alculyaa faqad xaaza dunya qaabkan weliba waa ku raalli noqday ibnu xajar nukadka aad buu ugu raalli noqday taxriirkan ibnu daqiiq uu sameeyey ayb wa awraduu maa saxa min afraadi xaysu ishtaradnaa gayra maa isnaadi wa awraduu waxay soo arooriyeen maa wixii saxa ansaxay min afraadin oo axaadiid fardi ah xaysu meel ishtaradnaa aan shardinnay hayra maa isnaadin hal isnaad waxaan ahayn meelihii aan ku shardinnay yay keeneen hal isnaad hal isnaad ku ansaxay marka wuxuu hal isnaad ku ansaxay oo saxiix ba gaaray daraja alculyaa maadaama uu haysto daraja dunyaa marka uu soo dhaafay taas marka ishkaal ishkaalkaas sidaas uga jawaabay ibnu daqiiq in yakun haddii uu ahaado saxa inuu ansaxay falaysa ma ahaanin huwa isagu yaltabisu inuu dheehgelayo mid dheehgelaya ma aha sababta waa maxa kullu saxiixin xasanun waayo saxiix kasta waa xasan laa yancakisu ma cagsoomayana oo xasan kastaama xasanku saxiix maba noqonayo xasan kastaa marka saxiix ma noqonayo wa awraduu waxay soo arooriyeen maa wixii saxa ansaxayo min afraadi afraad ah xaysu meel ishtaradna aan shardinay hayra maa isnaadin isnaad waxaan ahayn aan shardinay ayb intaana marka wuxuu uga baxay xadiidka xasanka wuxuu gelayaa marka daciifka kadibna qaylihii kale xadiidka hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi